alxamdu lilaahi calaa nicmaa'ih washukru lahu calaa towfiiqihi waimtinaanih wsalaatu wasalaamu calaa xabiibina wa sayidina muxamed ibni cabdillaah wacalaa aalihi waasxaabih wataabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin amaa bacdu amaa bacd cibaad allah uusiikum wanafsiya bitaqwa allahi tacaala fainaha khayru zaad ilaa yowmi lmacaad walaalayaal maanta waxaa kow ah bishii dilxija ee ka mid ahayd bilaha xurmada leh bishaas oo maanta maalinta sideedaad loo dareeri doono xajkii arkaan islaamka ka mid ahaa waxaynu baraarujin lahay markaa waxyaabaha inala gudban ayaamahan qaaliga ah ee aynu ku dhex jirno oo hadiyo jeer in wakhtiga uu qofku ku jiro ee fadliga badan la isku baraarujiyo waxaa ka faa'iidaa qofku inuu ka faa'iidaysto ayaamahan iyagaa fadligooda iyo camalka la sameeye fadligiisa iyo waxyaabaha lagu camirayo saddexdaa arrimood ayaynu midba wax ka odhan insha allah tobankan maalmood ee ka bilaabmaya maanta fadliga ay leeyihiin ee ku soo arooray nusuustiiyo daliilada waxa kow ka ah inuu ilaahay ku dhaartay subxaanahu wa tacaala wa walayaalin cashr ilaahay baa wuxuu ku dhaartay waaga waaga baryaya iyo habeeno tobana marka culimada tafsiirku siday u badan yihiin waxa weeye kamaa yaquulu bnu kahiir waa tobankaa u horeeya bisha carafa aynu u naqaanee dilxijo la idhaah oo haddii habeenadii la sheegay habeenkiiyo maalintu ma kala hadhaana way wada socdaa culimada qeyb ka midina habeen mar haddii la sheegay habeen habeenada tobanka u dambeeya ramadaan bay ku fasiraan waxaa labaado fadligooda ka mid a ah ayaamahan qur-aanku si gaar u calaamadiyo wuxuu ilaahay u bixiyey al ayaamu almacluumaat maalmaha la yaqaano khayrka iyo wanaag iyo dadaalka lagu yaqaano sidaana waxaa sheegaysa aayadda sideed iyo labaatan ee ka mida suurat اlxaj wayadkuru sma allahi fii ayaami macluumaat calaa maa rasaqahum min bahiimati اlancaam dadka cibaadaysanaya ayaamahaase xajka camalka soo gudanaya maalmo la yaqaano ayay ilaahay xusayaa oo magaca ilaahay ay ku gowracayaan xoolahay ilaahay ugu dhowaan lahaayeen waxaa saddexaadoo fadligooda ka mida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa uga markhaati kacayna yihiin maalmahani maalmaha ugu fadli badanba ayaamaha adduunyada la marayo xadiid saxiix ah oo jaabir ibnu cabdilaahi uu warinayo wuxuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam fadlu ayaami dunya ayaamun cashir ayaamaha ama maalmaha adduunyada waxaa u fadli badan tobanka maalmood ee u horeeya bisha dilxijo la idhaahdo yacnii cashra dilxija ayuu ku fasiray raawigu qiila walaa miluhunna fii sabiili اllaah markaa rasuulku waxaa la weydiiyey oo qofka jihaadka ku jira ee dee hawsha adag qabanayana camalkiisu miyaanu ka fadli badnayn ka maalmaha la qabanayo nebigu waxa uu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam walaa miluhuna fii sabiili اllahi ilaa rajulu caqara cafara wajhahu bituraab camalka maalmaha la qabanayaabaa ka fadli badan xataa jihaadka qof ku tegoon kusoo ka soo kala harinba mooyaane ama ku shahiiday kaasaa ka fadli badan karaa waxaa afraadoo ayaamaha fadligooda ka mid ah yowmu carafa ku jira yowmu carafa maalinkii carafa ee ducada addoon uu ducaysto ugu fadli badnaa ee la ducaysanaya maalinka ah yowmulxaji alabar maalinka xajka weyn ayaa culimada qaarkood ay ku fasireen waa maalinkii dunuubta la dhaafayay naarahana ilaahay addoommaha uu ka xoreynayey malaa'igtana ugu faanaya muuminiinta halkaa isugu soo baxay maalinkaasaa keligiiba ugu filanba fadli arrinta shanaad maalmaha fadligooda sheegaysaa waxa weeye ana fiiha yowma naxr maalinka ciidda isna ku jira oo rasuulku yihi salى اllahu alayhi wasalam acdamu اlayaami cinda allahi yowm naxri uma yowm اlqar maalmaha ilaahay agtiisa waxa u fadli badan ama u weyn maalinka xoolaha la gowrace ciidda waxaa ku xiga maalinka koob iyo tobnaad magacyay leeyihiin maalmaha camalka xajka la gudanaya maalinka sideedaad waa yowmu tarwiya la ydhaah maalinkii biyaha loo dhaansanaya xajka iyo yowmu carafo sagaalka ah iyo yowmu annaxr aw yowmu alxaji alakbar maalinkii xajka weyne camalka xajka faraha badan la gudanaya oo ciidda ah yowmu lqar iyo maalinkii la nagaanayay oo koob iyo tobana saa nabigu u magac bixiyay calayhi salaatu wasalaam yowmu nafri اlأwal iyo maalinkii hore loo qadimi karay ee xajka yowmu nafri thaani iyo maalinkii labaadee isagana xajka laga dareerayay oo saddex iyo tobanka ah maalinkan fadligiisa waxaa ka mid a ijtimaacu umahaati اlcibaadati fiiha cibaadooyinkii ayaa kulmay waaweynaa ibnu xajar raximah اllahu markuu sharxaya waxa fi kitaabihi bukhaariga uu ku sharxaya wuxuu leeyahay waladii yadhar ana sababa fi imtiyaazi cashri dilxija waxa uu sabab ah in fadligan ay yeeshaan uu yeesho maalmahani ay yeeshaan fadli intaa la eg kulmay cibaadooyin waaweyn alsalaa wasiyaam wasadaqa walxaj salaadii baa ku jirta saynu ogsoono meel laba ka maqnayn soom baa ku jiro maalmahan saynu sheegi doono waxyaabaha fiican waxa ka ah soomkooda sadaqadii udxiyadii baa la qalayaa oo hadigii baa la qalayaa oo waxyaabahaasa sunno iyo waajibba noqonaya xajkiina wuu ku jiraa marka arkaanu islaamkii waaweynaa intoodii baddaabaa ku jira buu leeya walaa yata-ataa dalika fii hayri ayaamaha kale ma kulmaan intaas waxa labaadoo nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam sidaa horeba aynusoo sheegnay camalka ayaamaha la qabanaya inuu yahay camalka u fadli badan maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiiha axabu ila allahi min hadihi alayaam camal la qabto oo ka fadli badan camalka maalmaha la qabtaa ma jira buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa intaasii raaca maxaa sunno ahee lagu dadaalayaa haddaynu garannay maalmahan iyo camalkooduba inuu fadli badan in la qabanayaa maxaa usii habboon aynu ku dadaali doonaa qiyaamaha dhexdooda waxaynu ku dadaalaynaa koow cidda ilaahay u sakhiray adaamu manaasik alxaji in xajkii iyo cumradii ciddii tagtay si wanaagsan ay u gutaan iyagoo og ayaamahana fadligooda oo aan fursadda iska luminayn nabiguna calayhi salaatu wasalaam fadliga xajka iyo cumrada dee in badan buu ka warramay alcumratu ila alcumra kafaaratu lima baynahuma walxaju lmabruuru laysa lahu jazaan ila aljanna labada cumro inta ka dhexaysa ilaahay dembigu ku dhaafaabu nebigu xajka addoonku uu ku samafalayna abaalmarin kale malaha aan jannada ahayn waxaa sunnaa ayaamahan inuu qofku soomo oo soom uu ku qaato ilaa xadiid alqudsi ilaahay wuxuu inoogu bushaareeyey qofka soomaya heerka iyo fadligu leeyahy kulu camali bni aadama lahu ila sawm fainahu lii wa ana ajzi bih qofku camalka uu samaynayo o dhan isagaa iskale soomka mooyaane soomka anaale anaana ka abaalmarinaya baa ilaahay subxaana wa tacaala marka soomkaasi dee uu noqonaya faradkiina uu noqonaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam si gaara wuxuu uga sii hadlay maalinka carafo oo la soomo qofkii deegaankiisii jooga een dee xaajiga hawsha ku jira ahayn markaa wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muslim ku sugnaa siyaamu yowmi carafata axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii qablahu wasana waalatii ilaahay waxaan kaga sugayaa oon ajri kaga doonayaa soomka maalinta carafa inuu igaga dhaafo dembi sanadkii hore dembigii dhacay iyo ka soo socdaba ka soo socda inta badan cibaadooyinka kuma badna in la sheego halkan un ku arkayna macnaha inaad maalinkaa soonto ilaahay wuxuu kaaga dhaafaya dembigii sanad hore kaa dhacay iyo sanadka soo socda sidaasuu ku caddeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam salaadiibaa iyadana addoonku uu ku dadaalayaa siiba jamaca iyo masjidka inuu ku tukado ayaamaha wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba faral iska daayo faralka qofkii uu ilaaliyo u xafidaya sunnahana wuu ku dadaalayaa mar kastuu sunnaha badiyo addoonku ilaahay buu usii dhowaanayaa sida xadiidalqudsiga ku sugan waxaynu badinaynaa ayaamaha altakbiiru wاtaxmiidu wاtahliilu wاdikr dikrigaa kala duwan subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar oo qof walba u sahlanay iyo inaynu xuska ilaahay badino oo muu kala qaadin nebigu calayhi salaatu wasalaam camallada maalmaha la qabanayo dikriguna kow buu ka yahay siday ficil ahaan ku fasireen asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam cabdillaahi bnu cumar sida bukhaari ku sugan iyo abi hurayraba waxaan yakhrujaani ila suuqi fi ayaami alcashr yukabiraani wa yukabiru nnaasu bitakbiiriha bitakbiirihima suuqay u bixi jireen abi hureyre iyo cabdillaahi bni cumar marka allahu akbar bay wadayaan ciidda ka hor iyo kadibba dadkuna markaasay la akhriyayaan kolkaasaa suuqa halkan innaga buuqa uu ka badan yahay ee guuxa uu ka leeyahay buuqa iga iibiyo iyo wixii nooca ah takbiirtaasaa kor u kici jirtay suuqa oo asxaabta iyo dadka muslimiinta halkaa joogaa ay ilaahay weyneyn jireen subxaanahu wa tacaala iyagoo howlahooda wata haddana sidoo kale cabdilaahi bnu cumar oo dhaqanka nebiga aada u eegan jiray iyo sunnihiisa marka uu mino joogo aada buu akhrii jiray ilaa mino oo dhan ay isu baxda iyaduna takbiirtu oo guuxa takbiirta la maqli jiray waxaanay u badnaan jirtay cid waliba gaarkeeda inay isaga takbiiran jirtay waxyaabaha sunnaha waxaa ka mid ah sadaqa wax bixinta ayaamaha farxadda la bixiyo wax ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaatiya yowmu laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaaca waalkaafiruuna hum aalimuun wax bixiya buu ilahay intaanu qiyaamuhu iman maalinka qiyaamuhu markuu yimaadana qofku fursaduma haysto baac mushtari iyo saaxiib waxsiiya iyo waxuu bixiyo doonaa camalkii wuu xidhmay waa abaalmarin marka ayaamaha ah wax bixin kartaan waxbixiya buu ilahay subxaana wa tacaala waxaa la bixinayana waxa usii fadli badan xoolaha lagu qalayo beytullaahi alxaraamka iyo xaramka lagu qalayo haddii uu yahay hadigii waajibka ahaa iyo haddii uu yahay kii sunnaha ahaa labadaba oo waxaynu ogsoonnahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam boqol geela ayuu qalay sanadkii uu soo xajiyey ee xajatulwadaac boqol geela wax aada u badan weeye oo innaga daynala badan intii badnayd isaga gacantiisa shariifkaa ku gowracay cali bnu abi aalib uu dhowr iyo soddonkii soo harayna u dhiibay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa qofka awoodoli xataa isagoo halkan joogo u diran karayaa si xaramka loogu qalo waxaa kaloo sunnaa udxiyada oo qofku markuu halkaa joogo wuxuu qalaya waa hadi reerkiisa marka uu joogo maalinka ciiddiiyo saddexda maalmoode ka dambeeya xooluhu qalayana tusamaa udxiya udxiya la yidhaahdaa isku shuruudaanay leeyihin oo neefka udxiyada galunba hadigana galaya nabigu calayhi salaatu wasalaam udxiyadaana uu samayn jiray oo neefkaa waa gowracaya iyo ka badanba sidaa markaa ku sugan bukhaari iyo muslim nabigu calayhi salaatu wasalaam daxaa bikabshayni amlaxayni aqranayni wuxuu gowracay laba neef ama laba wan oo shilshilis oo geesa leh sidaa la garanayo dee arigu ama wananku goortay geesa yeeshaa waa markuu dhowr jir yahay ama muddo joogay markaa dabaxahumaa biyadi wasamaa wakabar gacantiisuu ku gowracay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu lugta ka saaray garabka oo gacantiisa uu ku qabtay oo midigtana ku gowracay kolkaasuu bismi illaahi allahu akbar ku gowracay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid kalena waxa uu ku yihi qofka bani aadamkii maalintaa ciidda ma sameeyo camal ka fadli badan min ihraaqi dam dhiigu daadiyo neef xoolaha uu gowraco ama xoolo u gowraco dhiigga ka daadiyo dhiiggaa u daadinayaa u fadli badan maalmaha maalinka ciidda iyo saddexda maalmood ee ka dambeeya dhiiggu intaanu dhulka ku dhicinba ilaahay agtiisa meel buu ku dhacaya alla u qorsheeye subxaana wa tacaala ajrigeedu u yahay xajkana markuu nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi afdalu lxaj alcaju wathaj xajka waxaa u fadli badan ka uu qofku talbiyadii iyo dikriga aada u akhriyu kor u qaado dhiig badanna uu qubo oo xoolo badanna uu gowraco islaamkuna had iyo jeer wuxuu ku dadaalaa ayaamaha ah in bulshada baahani ay dhergaan oo la wada farxo oo la isla jaan qaado farxadda ciidda iyo ayaamaha ku xeeran ciidunaa ahla alislaam dadka muslimiintii labadaa ciid bay leeyihiinoo waxyaabaha ay ku farxayaan sadaqada waajibkiiyo ta sunnaha abaa ka mida sidaa daraaddeed baa la jideeyey udxiyada iyo zakaatfidriga labada ciidood ciiddii ciidulfidrina waxaa ka dambeeya fidr oo lala lagu faraxsan yahe faradkii lasoo gutay masaakiintana lala farxayo ciidan eh, xajkii markii aynu gudanayna waxaa la qalaya odxiyadii oo iyaduna hilibkii iyo wixii eh, dadka ka farxinaya la gowracay markaa qofkii ilaahay u sahlay ee eh, awood u haya waa sunno aad u adag waajib maaha zakaatfidrigu waa waajib laakiin odxiyadu waa sunno mu marka waxyaabaha lixda ah ayaa qofkii uu ku dadaali doona ayaamaha iyo guud ahaanba camalkii khayrka nafti xidhiirkii naftiisa inuu wanaajiyo xidhiirkii ilaahay uu lalahaa wanaajiyo xidhiirku ummadiisa lalahaa uu wanaajiyo hadday yihiin ehel iyo hadday yihiin jaar iyo hadday yihiin cida wada joogaanba marka waxyaabaha ayaamahan aynu uga faaidaysanayna kuwaasaa ka mida si aynu uga macaashno maalmahan aynu u mahadinno marka ilaahay agtiisa camalka la inoo miisaamayo allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca waarina albaaila baila warsuqna ijtinaaba allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaahu min alaqbaali min alaqwaali walafcaali walaaraa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب